alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati nisa baynu ku soo jirray waxaa inoogu dembeeyey aayadaha lixiyo soddon iyo toddobiyo soddon iyo siddeed iyo soddon halkaa waxaan tambiihinayaa jaarka xaqiisu saddex shay buu ka koobaya in macruufka la siiyo oo loogu deeqo wixii wanaagsan hadday ra'yi tahay hadday cilmi tahay iyo hadday gacan tahay mid walba iyo shayga labaad oo ah kaful adaa in dhibta laga haysto kaful adaa in dhibta laga haysto axaadiista qaarkoodna ayba ku caddahay sida xadiiska man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu marka kaful adaa waa shayga labaad ee xaqul jiraan ah shayga saddexaad wuxuu yahay waa shay laga yaabo badiba inaan aad loogu baraarugsanayn waa ixtimaalu ladaa yacni jaar wanaagsanaanta ama deris wanaagsanaanta waxaa ka mid a ah in dhibta deriska loo dulqaato xusnuljiwaarkay ka mid tahay ilaa a'immada taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen xusnul jiwaari ixtimaalu ladaa deris wanaaggu waa in dhibta derisku ku dhibo afya addin kuu doonaba ha kugu dhibee inaad u dulqaadato u sabirto ayaa deris wanaaggu yahay bimacnaa waa ka ugu yacni sarreeya ee kamaalka ah hadday tahay carruurtoodu inay ku dhibaan iyo hadday tahay iyaga laftooda inay dhibaata kaaga timaaddo afya addinkay doontaba ha noqotee marka saddexdaa qodob ayaa xusnu jiwaarka ama deris wanaaggu iska saaran yahay badlulmacruuf in wanaagga loogu deeqo yacni markaa ra'yi iyo cilmi iyo waxtar mid walba iyo kaful adaa in dhibta laga haysto iyo ixtimaalu adaa in dhibtiisa loo dulqaato loo sabro dhibtiisa in loo dulqaato loo sabro allah waxa uu yidhi aladiina yabkluuna wayamuruuna annaasa bilbkli wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlih aladiina culamada qaar waxay ka bedeleen mantay ka bedeleen oo waxaa macnuhu dhacayaa bay yidhaahdeen ina allaha allah laa yuxibu ma jecla man kaana kii ahaaday mukhtaalan fakhura ka bedelo aladiina kuwii ma jecla yabkhaluuna bakhaylnimada la imanayey oo wixii xuquuqa ee ku waajibay mancinayey ama weji aladiina ay adumu waxaan dhaleecaynaya aladiina kuwii baan dhaleecaynaya yabkhaluuna bakhaylaayey oo wuxuu ku waajibay mancinaayey waya'muruuna annaasa bilbukhl weji saddexaad aladiina in la ibtidaysto aladiina kuwii yabkhaluuna bakhaylaayey oo wuxuu ku waajibay mancinaayey aan bixinayn waya'muruuna amraayey annaasa dadka bilbukhli bakhaylnimada amrayey wayaktumuuna qarinayey maa aataahum allahu waxa allah siiyeyne markaa qarinayey min fadlihi ilaahay fadligiisa ka mida qarinayey hee mucadabuuna qaar la cadaabaya weeye ama lahum waxa u sugnaaday waciidun shadiidun waciid daran baa u sugnaaday wa actadnaa waa diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabkaasoo muhiinan wax dullaynaya ayaan u diyaarinay marka in laha mubtadaha aladiina waxaa laga khabrayaa khabar baa loo qadaraya khabarka lahum waciidun shadiidun waa sida jalaaliin ku qadaraayo waciid daran baa u sugnaaday jumladaa in laga khabro ama la yidhahdo kaafiruuna qaar gaaloa weeye wa actadna lilkaafiriina laga qaato ama la qadaro mucadabuuna waa qaar la cadaabaayo wa actadna lilkaafiriina cadaaban muhiinan laga qaato yacni awjuhdaasay sheegeen culammadu waaladiina kuwii yunfiquuna bixinaayo amwaalahum xoolahooda bixinayay waxaa lagu sii cadfay aladiinada horaa lagu cadfay waxaa lagaa khabraa lagaa khabraya haddii halka hore markaysaga eh, laga bedelayna waa lagu sii cadfaya in allaha laa yuxibu ilaahay ma jecla aladiina yabkluuna wayamuruuna naasa bilbukli kuwaan ilahay ma jecla iyo waladiina kuwii ma jecla yunfiquuna amwaalahum ri'aa annaas haddii markaa aladiina mubtada laga dhigana waladiina lagu cadfaynaa waxay noqonaysaa waxa lagaa khabray in lagaa khabrayo waladiina iyo kuwii yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda ri'aaa annaasi ay muraa'ina annaasa xaalay dadka istusayaan bixinaayey ama liri'aa'i nnaasi dadka inay istusaan aawadeed u bixinaayey walaa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi allah aan rumaynayn walaa bilyowmi alaakhiri maalinta aakhirna aan rumaynayn mucadabuuna qaar la cadaabaya weeye ama lahum waciidun shadiidun waciid daran baa u sugnaaday waman yakun ishayطaanu lahu qariinan waman yakun ku kastuu ahaado ashayطaanu shayطaanku lahu qariinan isagaa qariin iyo saaxiib uu la ahaado mid ku lamaan fasaaa qariina fasaaa waa xumaaday ay huwa qariinku qariinan min jihati qariin buu xumaaday yacni ka dhaleecaynta lagu gaar yeelaya huwa shayطaankaa weeye qariinka aan cibaarada jalaalaynka akrino aladiina kuwii mubtadaun waa mubtada yabkhaluuna ku bakhaylaayey yani ku masuugaaye ku dhabcaalayey bimaa yajibu calayhim wixii ku waajibay inay bixiyaan ku masuugaaye ama ku bakhaylaaye waya'muruuna amraayey annaasa dadka bilbukhli bakhaylnimada amraayey bihi lagu bakhaylo waxaa la siiyey hadday cilmi tahay iyo hadday cadiyo tahay mid walba wayaktumuuna qarinayey maa aataahum allahu wuxuu allah siiyeyna qarinaayo oo min fadlihi ilaahay fadligiisa ka mid ah. a oo min alcilmi cilmi ah iyo walmaali maal ah wa hum alyahuudu waa yahuudda yahuudda waa tusaala wey ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa siyaaqu alaayati fi lbukhli bilmaal aayadda siyaaqeeda iyo taxeedu wuxuu egeeyey tarkiibkeedu bakhaylnimada xoolaha lagu bakhaylaayo wain kaana albukhlu bilcilmi ashnac haba ahaado cilmiga in lagu bakhaylaa mid kasii xumaansha badanba ha ahaadee ya bakhaylnimada markaa cilmiga lagu bakhaylaya ka sii daran laakiin cilmiga in lagu bakhaylo bacdu salaf baa ku fasiray sida laga soo warinayo taabiciinta qaarkood qataada iyo suddi iyo saciid ibnu jubayr inay yidhaahdeen aayaddu waxay ku saabsantahay fii bukli yahuudi bilcilm yahuuddu inay cilmiga ku bakhayleen cilmiga ku bakhaylena waxaa ka mid a ah sifada nebiga inay qariyeen markii lagu yidhi waar sifada war nebiga kitaabkiina lagu sheegay inuu soo bixi doono oo la soo diri doono sifadiisu sidan ma ahay may bay yidhahdeen sifadu sidan ma ahay waa ka duwanay ma aha kii sifadiisa iyagoo garanaya inuu yahay kii sifadiisa lagu sheegay kutubtooda ayay qarinayeen oo dadka aynay u sheegeen oo kaga bakhaynayeen marka wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya labada nooc ba inay soo galeen cilmiga in lagu bakhaylo iyo maalka in lagu bakhaylo saas aawood bu min alcilmi waalmaali oo cilmiya maalba ah wixii fadiilaa qofka la siiyo waa inuu markaa ku deeqaa hadday maal tahay iyo hadday markaa waxaa yani markaa tahay talo fiican hadday tahay iyo hadday cilmi tahay mid walba oo dadka ka anfaca dadkii ka anfaca cilmigana dadkii aanu ka qarin hadduu waxa uu ka og yahay xumaaniyihii ku jirto dadkii ka qariyo oo xumaanta uga digi waayo wanaagga ku baraarujin waayo dee dadkii markaa waxa weeye nasteexa uma samayn addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lilaahi walikitaabihi walirasuuli walia'immati lmuslimiina wa haddii wixii xumaan iyo bere ku jirto dadka loo qariyana waxay noqonaysaa kish bay noqonaysaa ya yani kish khiyaano in ummaddii lagu sameeyey aan si daacadnimo aan ah loola talin oo xaqiiqada loogu sheegin in loo hadoodili wa khabaru lmubtada'i mubtadaha khabarkiisu lahum waciidun shadiidun waciid daran baa u sugnaaday iyo goodi daran culamada qaarna waxay qadareen mucadabuuna qaar la cadaabaayo weeye qaarna waxay qadareen kaafiruuna qaar gaala ah weeye intaba waxaa laga qaatay wa actadna lilkaafiriina cadaaba muhiina wa actadnaa waa diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay bidaalika wa bigayrihi yacni arrinkaa ku gaaloobay iyo wa bigayrihi wax kaleba ku gaaloobay cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabkaasoo muhiinan wax dullaynaya ay daa ihaanatin dullaynun saaxiiba waaladiina iyo kuwii caطfun ay macطuufun waa facli bimacnaa mafcuul cala aladiina qablahu aladiinada ka horreeyaa lagu cadfayaa waaladiina kuwii iyo kuwii yunfiquuna bixinayay amwaalahum xoolahooda ri'aa annaasi ay muraa'iina lahum xaalay dadka istusayaan bixinayay ri'aa waa masder marka wuxuu noqonayaa xaal mafcuulu lahuna culamada qaar waa u fasireen liri'aa'i nnaasi inay dadka istusaan daraaddeed u bixinayan waxaa bannaan in xaal laga dhigo waayo masderku xaal waa noqdaa wa masderu munakarun xaalan yaqac bikasratin ka baktatan zaydun طalac waa ka odhanaya ibnu maalik yani masder la nakireeyey xaal waa dhaca weliba si fara badan buu dhaca lakiin culammadu waxay idhahdeen maca kasratihi laysa biqiyaas ya kasradiisa lala qabo haddana qiyaas maaha laakiin mafcuul lahu waa qiyaas saas aaweed bay culamada qaarkood yidhahdaan mawaadicdaa haddii mafcuul lahu ka suuragel yahay mafcuul lahugaa ka fiican ri'aa annaasi ay muraa'iina annaasa muraa'ina lahum xaalay dadka istusayaan yacni bixinayo walaa yuminuuna aan ama liri'aa'i innaasi mafcuul laga dhigo inay dadka isusaan daraaddeed u bixinaayo qasadkoodu sidaa walaa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi allah aan rumaynayn walaa bilyowmi laakhiri maalinta dambe ee qiyaamadana aan rumaynayn yowmulaakhirku waa qiyaamada weeye maxaa aakhir loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin waa aakhiru yowm kalmunaafiqiina sida munaafiqiintoo kale wa ahli maka iyo gaaladii reer maka waa tusaale kal buu ku yidhi misaal buu ka dhigaye kuma koobin waa tusaale marka kuwaasna maxay noqonaysaa haddii mar lagu cadfay eh, alladiinada hore wixii lagaga khabraa lagaga khabrayaa lahum waciidun shadiidun iyagana waciid daran baa u sugnaaday ama mucadabuuna qaabil cadaabayo wey waman yakun ishayطaanu lahu qariinan ku kastoo shayطaanku u ahaado qariin iyo saaxiib u ahaado saaxiban saaxiib ku lamaanu u ahaado oo yacmalu biamrihi amarkiisa ku camal falaya ku shaqaynaya kaaulaai sida kuwaasoo kale fa saaa waa xumaaday ay huwa qariinku bisa qariinan bisa waa xumaaday ay huwa qariinku qariinan min jihati qariin buu xumaaday huwa ka dembigiiyo dhaleecaynta lagu gaar yeelay kaa lasoo soo sheegay weeye aayaddan allah uu yidhi aladiina yabkhaluuna wayamuruuna annaasa bilbukli wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlih waxaa laynoo sheegayaa kuwa bakhaylaaya oo waajibkii ku waajibay aan bixinaynin maalka u asala cilmiga in lagu bakhaylaana waa soo gelaysaa dadkana amraya bukhliga iyo bakhaylnimada amraya qarinayana wuxuu allah siiyey hadday maal tahay iyo hadday cilmi tahay mid walba oo maalka laftiisa dayn la qariyo ma aha qofka haddii ilaahay u nicmeeyey nicmadu waa inay ka muuqataa si fuqarada iyo dadka baahane ay ugu soo hagaagaan laakiin inuu markaa waxa weeye korka faqiir uga ekaado aan waxba haysanin maa hadduu doono wax lagu sadaqadaysanaayo sida ka dhacdayba tujaarta qaarkood inay qaarkood sadaqad siiyeen yacni ta noocaasi markaysaa mid fiican maa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu arkay nin xoogaa basiiradaysan oo yacni markaa muuqaalkiisu aad mooddo inay ka muuqato baahi iyo tabaalo markaasuu maal ma leedahay markaasuu yidhi haa maalkaaga maxaa ka mida markaasuu wuxuu tilmaamay nooc walba inuu leeyahay oo maalka ka mida markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu an yara asara nicmatii calaa cabdih allah wuxuu jecel yahay raadka nicmadiisa inuu ka arko addoonkiisa ka arko ayuu jecel yahay marka nicmadii in la muujiyaan la qarin weeyaan wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlih xagga maalka iyo xagga cilmigaba waa soo gelayaan cilmiga in la qariyaana yani iyaduna markaa waa xun tahay man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijaami min naar sida nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis culamo badani ay saxiixiyeen duruq badanna ku soo arooray ee kaga yimi oo tilmaamaya ruuxa la weydiiyo cilmi la su'aalo oo cilmigee qariyaa ilaahay wuxuu ku xakameeyaa xakamo naara ayuu ku xakameeyaa marka kuwaana ilaahay ma jecla ama waa qaar la cadaabaayo ama waciid daran baa u sugnaaday alladiinana waa inaga nidhi waxaa laga bedelayaa man baa laga beddelayaa in allaha laa yuxibu man kana mukhtaalan fakhura in allaha laa yuxibu aladiina yabkhaluuna waya'muruuna annaasa bilbukhl kaasi waa weji wejiga labaad waxa weeyaan aladiina in mubtade laga dhigo oo dabeed markaa lagu khabro khabarka la qadaro mucadabuuna ama lahum waciidun shadiidun waciid daran baa u sugnaaday ama waa la cadaabaayo yacni markaa saas yadaa la yidhaahdo wladiina yunfiquuna amwaalahum ri'aa'a annaasi walaa yu'minuuna billahi wala bilyowmi alaakhir aayaddan lafteeda waxay tilmaamaysaa kuwa markaa xoolaha baxsanaya laakiin u baxsanaya ee arkaaya maqlaayo istusu baxsanaya ri'aa'a annaas yacnii maalkii waa ku deeqayaan laakiin niyo ilaahay dartiia oo ikhlaas ah uma bixinayaan maalka waxay u bixinayaan si dadku ugu ammaanaan riyaauna waxa weeye waa markaa nooc shirkiga ka mid ah famaa akhaafa calaykum ashirku alasqar waa kan nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yidhi waxaan idinka baqaayo waxaan idinku baqasho badanahay oo idinku cabsi badanahay shirkul asqarka yacni saasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey shirkul waa maxay waa ariyaa waa istuska weeye riyaagu waa maxay waa idhaaru eh, cibaadati liyaraahu nnaasu fayaxmaduunahu calayha yacnii waa in yacnii cibaadadii la muujiyo oo loo muujiyo liyaraahu nnaasu si ay dadku u arkaan oo deed ay ku ammaanaan marka waxaa maqsuud u ah inuu ammaanta dadka doonaayo ammaanta dadka inuu doonaayo oo dadka agtooda mansile iyo sharaf inuu ku yeesho inuu markaa rabo waxaa la mida riyaaga iyadoo dadku marka hore aanay cibaadadiisii arkayn hadday infaaq tahay iyo hadday qiyaamuleyl tahay iyo hadday marka cibaado kale u qarsoon tahayba inuu marka dambe dadka uga warramo isagoo doonaaya inay dadku ku ammaanaan taa lafteedu sumca la yidhaahdaa waxay la walaal tahay riyaagay la walaal tahay riyaaguna waxa weeye waa shirkul asqar waa nooc shirkiga ka mid a ah. nooc shirkiga ka mid oo ah shirkul asqar weeyaan marka min kabaa'ir dunuub ayay ka mid tahay waana lagu cadaab mutaa istusnimada qofku la yimaado oo shay taaco ah oo markaa dadka eh, isku tusaayo siuu mansile iyo sharaf agtooda ugu yeesho waxay ka mid tahay waxyaalaha dadka lagu cadaabay ka mid tahay saas aawadeed sidii ku soo xadiiskii saxiixaba cidda ugu horraysee naarta lagu horiyaa inay yihiin markaa saddex qof marka yihiin yacnii saddex nooc baa laga tilmaamaya mid waliba camal khayra ah ayuu la yimi oo daahirka khayrka ah laakiin niyada muraadku uga jeedaa waxay ahayd dadku ha kugu ammaanaan yacni saas yadaa bay ahayd mid jihaad xaqa ayuu galay gaaladiibuu la jihaadoo la diriray laakiin wuxuu uga jeeday dadku inay markaa ku ammaanaan inuu geesi yahay oo maqaamkiisa iyo siduu u dirirayo iyo siduu u dagaalamayo la arko oo dabeedna lagu ammaano oo dadka agtooda mansili iyo sharaf uu ku yeesho mid kale cilmiga ayuu bartay qur'aankiibuu bartay qur'aankiibuu akhriyaa qur'aankii markuu akhriyana wuxuu u akhrinayaa si ay dadku ugu ammaanaan oo yidhaahdaan waa qaari waa nin qur'aan yaqaana oo qur'aanka markaysaa markaa ku fiican oo xaafid ku ah si fiicanna u akhriya marka taas uu ku doonaayo isagana waa ku naar mudanaya ninka saddexaad waxa uu yahay waa mid markaa xoole ilaahay u dhiibay xoolihii buu markaa bixiyaa gees walba waa ka dhiibaa wuxuuse u bixiyaa waxay tahay si ay dadku u yidhaahdaan waa jawaad ama waa deeqsi ay u yidhaahdaan saasuu markaa u bixiyaa saddexdaba wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda ugu horrayse naarta lagu hurinaayo aakhiro inay ka mid yihiin saddexdaasi ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam allah waxa uu yidhi wamaada calayhim low aamanuu billaahi walyowmi alaakhir wamaada calayhim maxaa korkooda ku sugnaaday oo darar iyo dhibaato ah low aamanuu billaahi hadday rumayn lahaayeen allah ay rumayn lahaayeen walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe ee qiyaamada ay rumayn lahaayeen wa anfaquu ay baxsan lahaayeen mima rasaqahum allaahu wuxuu allah ku arsaaqay wax ka mida ay baxsan lahaayeen ay falaa darara calayhim fii dalik wax dhibi korkooda arrinkaa kuma sugnaateen oo la yidhahdo lowdu waa imtinaaciya markaa la yidhahdo yacnii shardi ayaa looga jeedaa yacni markaa saa loo fasiro tafsiirka jalaalaynku isagu si kaluu maray oo waa in lahaa lowdu waa masdariyo low aamanuu oo dabeedna la yidhaahdo markaysagaa fii ayaa la qadarayaa low aamanuu billaahi walyowmi alaakhiri wa anfaquu mima razaqahum allah ay wamaada calayhim min addarar maxaa korkooda ku suganoo dhiba fi liimaani billaahi rumaynta ilaahay rumaynayaan walyowmi alaakhiri ee maalinta aakhira rumaynayan wa anfaqu ay walinfaaqi iyo bixinta ay bixinayaan mimaa rasaqahum allahu wuxuu ilaahay ku arsaaqay wax ka mida ah ay bixinayaan maxaa dararee dhibee korkooda ku sugnaa hadday sidaa sameeyaan wax dhibi korkooda kuma sugnaa ee dhibtu waxay ku sugan tahay kufriga iyo gaalnimada inay la yimaadaan iyo inay markaa waajibkii manciyaan ku bakhaylaan wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay bihim caliima iyaga mid u cilmi badan buu allah ahaaday marka allah wuxuu inoo sheegayaa yacnii iimaanka iyo infaaqa waxa ilaahay ku arsaaqay wax ka mida ah la bixiyo inaan markaa wax dhibi ku sugnayn ee dhibaatadu sidaa lidkeeda ay ku sugan tahay wa kaana allaahu bihim caliiman waxaa loogu khatimay in laynoo tilmaamaayo yacni marka cidda markaa sidaa lidkeeda samaysaa in dhibaata korkooda iyaga ku sugnaatay kuwan aan dhibaata ku sugnayn oo iyaga lagu cadaabaayo kufriga iyo gaalnimada iyo bakhaylnimada lagu cadaabaayo wamaada calayhim low aamanuu billahi walyowmi alaakhiri wamaadaa maxay baa calayhim korkooda ku sugnaaday oo darar iyo dhibaata ah low aamanuu ay fi liimaani billaahi rumaynta ilaahay rumaynayeen maxaa dhibay korkooda ku sugnaaday iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhire ay rumaynaya wa anfaquu ay weli infaaqiyo bixinta ay bixinayaan mimaa rasaqahum allahu waxaa ilaahay ku arsaaqay wax ka mida maxaa dhiba korkooda ku sugnaaday ay ayu dararin calayhim fii dalik dhibta korkooda ku sugnaatay maxay tahay ma wax dhibaato ah ku sugan maya kuma sugnaan loo jeedaa walistifhaamu lilinkaar istifhaamkuna wuxuu u inkaar buu u sugnaaday oo macnuhu wuxuu dhacayaa walow masdariya lowduna waa masdariya weeye laa darara fiih yacni wax dhibi korkooda markaa kuma sugna arrinkaas wa innama dararu fii ma hum calayh dhibtu waxay ku sugan tahay waxay ku sugan yihiin oo kufriya bakhaylnimo ah taasaa dhibtu ku sugantah wejigaa uu sheikhu maray oo lowda in masderiye la yidhaahdo oo la yidhaahdo lowda iyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinayaa dabeedna la yidhaahdo fii baa la qadarayaa ta noocaasi qiyaasi maaha marka culamada qaar waxay leeyiin waa xallu macna weeye xallu icraab maaha waayo qiyaas ma aha lowda horteed in markaa fiida la xadfo an iyo anna waa jirtaa mutarid inay tahay fiida in la xadfo laakiin yacni lowda horteed lama xadfo markaysagaa fiida lama xadfo ya naqlan wa fii anna wa an yatariduu maca amni labsin ka cajibtu an yadu ay fi an yadu ama min an yaduu marka waa dhacdaa yacni an iyo anna waa qiyaasi waa mutarid in markaa anta la xadfo laakiin mawdican oo kale markaysa markaa qiyaas maaha in la xadfo markaa bucdi baa ku jira marka waxa fiican waxay tahay lowda in macno shardi loo fasiro oo markaa la yidhaahdo low aamanuu billahi walyowmi alaakhiri hadday rumayn lahaayeen allah iyo maalinta aakhiro wa anfaquu mima razaqahum allah ay falaa darara calayhim wax dhibi markaa arrinkaa kuma sugna fii dalik wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday bihim iyaga caliiman mid u cilmi badan buu ahaaday fa yujaaziihim waa ka abaalmarinayaa bimaa camiluu wixii ay sameeyeen ay biladii camiluuhu kii ay sameeyeen ama bicamalihim camalkooda allah waxau yidhi ina allaha laa yadlimu mihqaala darra ina allaha allah laa yadlimu ma dulmiyo cidnaba misqaala darra yacnii quraansho in la miisaana qadar la'eg ma dulmiyo wa in taku xasanatan yudaacifha wa in taku hadday tahay yacni waxa uu qofku sameeyey ama darradu xasanatan wanaag hadday tahay iyo khayrna yudaacifhaa ilaahay waa labanlaabayaa wa yu'ti min ladunhu wa yu'ti waa siin min ladunhu ilaahay agtiisa wuxuu ka siinayaa ajran ajar ayuu siinayaa waa ciddii xasanada la timi ajarkaasoo cadiiman weyni badan fakayfa idaa ji'na min kulli ummatin bishahiid fakayfa ay fakayfa yasnacuuna siday samaynayaan fa kayfa xaaluhum sidee baa xaalkoodu yahay idaa ji'naa markaannu nimaadno min kulli ummatin ummad kastaba bishahiidin mid markhaatiya markaannu keenno maxay samaynayaan culamada qaar ficil bay qadarayaan culamada qaarkoodna mubtadaay qadarayaan fa kayfa xaaluhum xaalkoodu siduu yahay waana sida markaa jalaalaynku uu marayo in marka mubtade la qadaraayo fa kayfa xaalu lkufaari xaalulkufaari buu qadaraya culamada qaarna ficil bay qadareen fa kayfa ay fa kayfa yasnacuuna siday samaynayaan idaa ji'na idaadu waxa weye waa darfiya maxda oo darafnimo keliya looga jeedo aan macno shardi xambaarsanayn idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin goortaannu markaa keenno ummad kastaba mid shahiida ka soo saarro soo bixinno wa ji'naa bika adigana aanu ku keenno nebi muxammedow calayhi salaatu wasalaam calaa haaulaa'i shahiida yacnii kuwa xaalaad markhaati ku tahay aanu ku keenno sidee bay markaas samaynayaan ama sidee bay xaalkoodu noqonayaan yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu yowmaidin maalintaasi waa maalinta markaa waxa weeye ummad kastaba shahiid laga soo saaraayo ku markhaati furaya ummad walba nebigeedii baa ku markhaati furaya yacni ummatu muxamadna nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam baa la keenayaa ku markhaati furaya maalintaasi yacni tanwiintu waxay ka naa'ib tahay yacni markaa jumlada lasoo sheegay yacni id ji'naa min kulli ummatin bishahiidin baa macnuhu dhacaya wa ji'naa bika calaa haa ulaai shahiida intaasoo dhan waxaa ka ciwada tanwiinta yawaddu aladiina kafaruu yawaddu waxay jeclaysanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wa casawu arasuula rasuulkana caasiyey low tusawaa bihim alardu arlada in lagu simo ayay markaa jeclaysanayaan oo arlada markaa lagu duugo ama arladu liqdo walaa yaktumuuna allaha xadiisa walaa yaktumuuna allaha allaha ka qarin maayaan xadiisan wax wara kama qarsanayaan maalintaas oo waxay sameeyeen oo dhan maalinta waa kashifan yihiin waa maalinta markaa waxa waxa yani qarsoomaya aanu jirin ya yowma tubla saraa'ir sirihii baa la soo saaraya la kashifaya ah, nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi mascuud wuxuu ku yidhi iqra' calaya alqur'aan qur'aanka igu akhri xadiiska saxiixa aqra'u calayka wa calayka unzil qur'aanka ma waxaan kugu akhriyaa iyadoo qur'aanka adiga lagu soo dejiyo lagu soo ragay miyaan kugu akhriyaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclahay cid kale inaan ka maqlo ayaan jeclahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa cabdullahi bn mascuud waa ku akhriyey qur-aanka oo suuratu nisaa ayuu soo bilowday raggii qur'aanka ku sheeganaa baanu ka mid ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu aanka ku ammaanay oo waxau yidhi man sarahu an yaqra'a alqur'aana hadan kama unzila falyaqra' biqiraa'ati bni ummi cabdin ku kastay farax gelinayso inuu qur'aanka u akhriyo isagoo cusub oo sidii loo soo dejiyey ah ku kastay farax gelinayso falyaqra' biqiraa'ati bni ummi cabdin qiraa'ada ina ummi cabdi ha akhriyo qiraa'adaa qiraa'a la mida ibnu ummi cabdin waxaa loo jeedaa cabdullaahi mascuud ayaa loo jeedaa cabdullah bn mascuud ayaa loo jeedaa marka markuu suuratu nisaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku akhriyey cabdullaahi bn mascuud ma jeeseesanayn ya qiraa'adu akhrinaayey markuu aayaddan maraayey fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiidin wa bika calaa haaulaa'i shahiida ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xasbuk intaasaa kaafigaada ah indhahan sare u qaaday buuhi markaasaan arkay iyadoo labadii indhoodee nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ilmo daadiyeen baan arkay buuhi ay ilmaynayaan saasaa cabdullahi ibnu mascuud uu yidhi xadiiskuna saxiixuu ku sugayey waxaa laga qaadanayaa qur'aanka dhegaysigiisa la dhegaysanaayo ee loo dheg raaricinayaa inay fiicantaa laga qaadanaya oo qiraa'ada keliya la akhrinayo aan fadiiladu ku sugnayne dhegaysiga la dhegaysanayaana yacni markaa qiraa'adii inay markaa iyaduna shabbahayso la mid tahay ayaa markaa laga qaadanaya aayaddan hore allah wuxuu inoo sheegay inaanu ilaahay waxba dulmiin ina allaha laa yadlimu mithqaala darra quraanjo wax la miisaana ilaahay ma dulmiyo yacni waxba ma dulmiya laga tilmaamaya darrada markay sheegayaan carabtu waxay u sheegaan yani masalan fi lqilla yani waxa weeye masal waxay uga dhigaan yaraanshaha markay sheegayaan shaygu inuu yaryahay ya yani saasay markaa uga dhigaan wakhtiyada dambe waxaa qaar yidhaahdeen eh, darrada ha lagu fasiro atamka ha lagu fasiro waayo marka atamka ayaa yar atamka ayaa yar marka atam ha lagu fasiray yidhaahdeen casriyiinta qaarkood laakiin taasi markaa sax ma ah waayo dee luqada carbeed wixii loo yaqaanay darro in lagu fasiro weeye istilaaxaadka soo darrinaaya waa dambe imanaya qur'aanka tafsiirkiisa in lala doonto ma aha yacni wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni atam yacni lama aqoon carabina ma aqoon cilmiga sayniskana markaysaga aqoon umay lahayn darro waxay u isticmaali jireen yacnii waxa ugu yara indhahoodu arkayaan atamkuna mid ishu qabanaysa maaha marka haalibanna waxay ahayd tafsiirka mashhuurkaahi in looga jeedo asqara namla si siaynu tafsiirkaba ku arki doonno qudhaanjada ugu yar qudhaanjooyinku waa kala yaryar yihiin qudhaanjada markaa ugu yar ee cascas dhuricasada la yidhaahdo teeda yaryar taasaa markaa ugu yar marka taasay markaa mashhuur ahayd inkastay jiraan asar laga soo wariyey yacni salafka qaarkood ay ku fasireen yacni darrada waxaa looga jeedaa yacni daaqadda marka la furo wakhtiyada qoraxdu ay markaa barqadii tahay ama ay galabtii tahay waxa yare markaa dhex yaacaya meesha fidhada yare dhex socota meesha marka waxa weeye qoraxdu ka soo gasho guriga ay ka soo gasho ee eh, markaa meelaha kale aan lagu arkayn haddii bacadka loo baxo lama arkaayo haddii halka la joogana lama arkayo haddii meel bacda la joogana lama arkayo laakiin meeshaa markaa daloosha yacnii ilayska ka soo galay ama bacadka ka soo galay yacnii fidhada yar ee dhex yaacaysa way muuqanaysaa waa la arkayaa marka habaa'ada yacni bacdi baa la soo naqliyey inay ku fasireen laakiin tafsiirka mashhuurka ee daahirka ah ayaa in lagu fasiraa ay laazim tahay waayo qur-aanka waxaa lagu fasiraa almacaani aahira macnayaasha daahirkaee mashhuurka baa lagu fasiraa yacni kitaabkani kitaab luqsi loo soo rogay maaha iyo alxidhaale waa kitaab bayaan iyo tafsiil loo soo rogay luqada carbeed macaanidii lagu yaqaanay baana lagu fasirayaa macna macnuhu ka mashhuursan oo ka caansan yahay baana ka awlaysan in lagu fasiro macaanida khafiga ah macaanida waadixa ee mashhuurkae caankaa ah in lagu fasiro ayaa saxan muraadka looga jeedo in allaha laa yadlimu mithqaala darra waxaa laga tilmaamayaa ilaahay innaba waxba ma dulmiyo laa wax yar walaa wax weyn yacni markaa saasaa laga tilmaamaya marka taxdiid lagama tilmaamayo darrade yacni waxa weeye usluubka luqatulcarab lagu yaqaanaa waxay tahay marka darre la sheegaayo in masalun fi lqilati ay tahay hadday tahay marka waxa weeye darradu xasana hadday tahayna ilaahay wuu labanlaabayaa wain taku xasanatan yudaacifha waa labanlaabayaa waxaa ugu yar labanlaabkana toban goor in la labanlaabo ayaa ugu yar toddoba boqoloo goor in la labanlaabaana waa dhacdaa amaba ka badan toddoba boqoloo goor wax ka badan in la labanlaabo yacni mid walba waa dhacdaa taasina waa ilaahay fadligiisa weeye yacni sayi'aadka ama dembiyada xagga cadadka lagama labanlaabo ee haddii ay dhacdo markaysagaa in la labanlaabo waxaa laga labanlaabaa xagga kayfiyada laga labanlaabaa sayi'a kastaba yacni markaa sayi'a waaxida qofka loo qoraya laakiin sayi'a waaxida ayaa kala weynoo dee dembigii kabiiradahay sayi'a waaxida laga qoray dembigii sakiirada ahaydna sayi'a waaxida laga qoray walaysat ilwaaxidatu kalwaaxida middu midda lama mid aha waaxidadiya ayaa marka kala cuddoon ama kala weyn ama kala yar yacni saas baa laga tilmaamaya waqtiyada marka ay noqoto in la labanlaabana xagga kayfiyada ayaa laga labanlaabaya laakiin xagga cadadka lagama labanlaabo man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha kii marka waxay xasano la yimaado toban la mida ayuu leeyihi toban la mida ayuu leeyihi laakiin sayi'adii mid la mid unbaa lagu abaalmarinaya mid la mida ayaa lagu abaalmarinaya waata la yidhaahdo yacni man halabat aaxaaduhu casharaatii faqad halak ruux ay ka qaalib noqdaan midhmidhkiisu tobankiisa ay ka qaalib noqdaan waa halaagsamay midhmidhkiisa maxaa loo jeedaa sayi'aadkaa loo jeedaa toban tobankiisana maxaa loo jeedaa xasanaadkaa loo jeedaa waayo mudaacafadii dee tobanba ugu yar mm. wa yu'ti min ladunhu ajran cadiimaa wuxuuna ilaahay ka siinayaa xaggiisa ajar weyn ayuu ka siinayaa ummad walba nebigeedu inuu ku markhaati kacayaa laynoo sheegay ummadii horena weliba waa dhacdaa in ummatu muxammed markaysaga ay ku markhaati kacaan markay nebiyadii hore ku yidhaahdaan ilaahay annagu waa gaadhsiinno iyagaa diiday oo ka gaaloobay oo beeniyey ayay markaa ku dafiraan markaa ummadihii ku dafiraan ummadihii gaalada ahaa baa ku dafira markaasaa lagu yidhahdaa markhaatiyaal keensada markaasay waxay markhaatiyaal u qabsadaan ummatu muxamed bay u uqabsa ummatu muxamed waa ku markhaati furtaa oo tidhaahdaa ilaahay oo kitaab baad noo soo dejisay nebi baad noo soo dirtay adaa noo sheegay markaa in rasuulladaasi ay gaadhsiiyeen risaaladii oo iyagu ay beeniyeen allah waxa uu yidhi ina allaha laa yadlimu mihqaala darra ina allaaha allah laa yadlimu ma dulmiyaayo axadan cidnaba mihqaala darratin ay wasna darratin yacni darro wax la miisaana ilaahay ma dulmiyo asqari namla darradii buu fasiro namla qudhaanshota ugu yar wax la miisaana ilaahay ma dulmiyo bi yanqusaha oo sidee suurada dulmigaasi u dhici lahaa haddii ay markaa noqon lahayd in la dulmiyo maxaa tafsiirkeedu noqonaya bi an yanqusahaa inuu ka nuqsaamiyo min xasanaatihi xasanaadka qofka uu ka nuqsaamiyo aw yasiidaha ama ku kordhiyo min sayi'aati dembiyadiisa wax ka mid a taasuu dulmigu noqon lahaayo ilaahay qofna xasanaadkiisa waxba kama dhimo oo kama lumiyo sayi'aadkiisa iyo dembiyadiisana dembi kale kuma kordhiyo oo dhalada kama saaro dembi aanu galabsan wa taku xasanatan wa taku hadday noqoto addaratu yacni quraanshadu ama quraanshada wax la miisaankii xasanatan xasana hadday noqoto min mu'minin muumin ka dhacday yacni shardiga lagu aqbalayo ayaa iimaan ah oo xasanana waxay ku noqonaysaa awalan marka hore waa inuu markaa cidda la imanaysaa ay mu'min tahay mar labaadka waa inuu markaa eh, ikhlaas yacni kula yimaadaa mar saddexaadka waa inay xasanadu waafaqsan tahay yacni markaa sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam saddexdaa shardi waa inay ku sugan yihin aliimaan iyo alikhlaas iyo almutaabaca oo sunnadii nebiga ay waafaqsan tahay hadday bidco tahay xasano ma aha hadday ikhlaas ka maran tahay xasano ma aha hadday muumin aynay ka dhicina gaal ay ka dhacdana waa xaabita ah. waa mid markaa buraysaa oon wax ka soo qaad lahayn wa intaku hadday noqoto addarratu ay wasnu darrati darrada waxa la miisaanka ahi xasanatan xasana hadday noqoto xasanadaasoo min mu'minin muumin xaggii ka dhacday oo ka xasishay wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnaa birafci rafca ku sugnayd wa in xasanatun hutaada la gudo marka sidaa la yidhaahdana fa kaana taammatun kaanadu yacni wuxuu u jeedaa taku buu u jeedaaye waa taamma wey waxay noqonaysaa taku waxay noqonaysaa min mutasarifati kaana annaaqisa marka wa in taku haddii ay tahay markay xasanatu noqoto waxay noqonaysaa wa in xasalat ama wa in waqacat ama wa in wujidat haddii la helo ama ay xasisho xasanatun xasana ay xasisho ama la helo yani mumin markaa xaggii yani marka ka ahaatay fa kaana kaana taammatun taammo weeye taammada maxaa loo jeedaa kaanadu naaqiso iyo taamay noqotaa noqotaayo markay naaqiso tahay isim iyo khabar bay qaadanaysaa laakiin markay taamo tahay waxay ku kaaftoomaysaa marfuuc keliya waatuu ibnu maalik odhanaya waduu tamaamin maa birafcin yaktafii ka tamaamka u saaxiibkaahi waa kii marfuuc ku kaaftooma oo aan markaa waxba khabar nasbisanaynin ayaa markaa la yidhaahdaa yudaacifhaa ilaahay waa labanlaabayaa waxaa la labanlaabayaa min cashirin toban laga bilaabo ayaa la labanlaabayaa waa inta mudaacafada ugu yar ilaa akara min sabci mia waxaa la labanlaabayaa ilaa toddoba boqol wax ka badan baa la labanlaabayaa yacnii jihaadka waxa lagu bixiyo toddoba boqoloo goor baa la labanlaabayaa mahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamasali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin miatu xabba yacni waxaa laynoo sheegay xabbad ee badar ah oo ama markaa waxaweye hadhuura ah, ama markaysaa markaa raashimada kale la midka ah oo la beeray oo deedna soo baxday toddoba xabbaoo sabuula bixiyey xabbaddii walba boqol ay saaran tahay boqol toddoba lagu dhuftay waa toddoba boqol intaasoo goor baa la saasuu ka dhigayay intaa in ka badanna waa dhacdaa in la labanlaabo acmaasha qaarkood wallaahu yudaacifu liman yashaa yacnii cidduu doono ilaahay u labanlaabaa bimacnaa intaa in ka badan baa macnuhu dhacay wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugan yudacifhaa waa labanlaabaya bitashdiidi shadis la shadaayo yacnii xaaluu ku sugan yahy ama bitashdiidi la akhriyo marka yudaacifhaa iyo yudacifhaa labada qiraa'un baa lafdi ahaan kala duwane xagga macnuhu waa isku mid wa yu'ti min ladunhu wa waa siin min ladunhu ilaahay agtiisa wuxuu ka siinayaa cidda xasanada la timi min cindihi agtiisa wuxuu ka siin doonaa maca almudaacafati labalaabka la jirkeeda ajran ajar buu siin doonaa ajarkaasoo cadiiman weyni badan laa yuqadiruhu axad ajarkaasoo cid qiyaasaysa ama qadaraysaa inay jirin qof qiyaasi kara aanu jirin oo mudaacafadii loo labanlaabay ziyaado kale ayaa dhacday in loogu daro liladiina axsanu alxusnaa wa ziyaada kuwii samafalay waxaa u sugnaaday alxusnaa tii wanaagga badnayd baa u sugnaatay wa ziyaada dheeraad kale oo ka dheeraadina waa u sugnaadeen dheeraadkaas waxaa ka mid a ah sida xadiiskii suhayb ee muslim saxiixa ku soo wariyey ba caddaynaayo inay tahay annadaru ilaa wajhi illaah ilaahay wejigiisa inay eegaan oo daawadaan ilaahay wejigiisa oo ilaahay istuso waxay ka mid tahay ziyaadada markaa ilaahay uu markaa u kordhinaayo xadiiskaa muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi suhayb baana caddaynaya waxyaalo kaleoo marka uu ilaahay ugu deeqayaana yacni waxa weye waa jiraan mm, ajran cadiima ayay soo gelayaan ashyaadaas fa kayfa ay fa kayfa xaalu lkufaar sidee buu ahaanayaa gaalada xaalkoodu ama fa kayfa yasnacuuna siday samaynayaan ficil la qadaro ama mubtade la qadaro idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin markaanu keenno ummad kastaba markhaati aanu keenno markhaatigaasoo yashhadu calayha ku markhaati kacayo bicamaliha camalkeeda ayuu ku markhaati furaya ku markhaati kacaya wa huwa nebiyuha shahiidkaa loo keenayaa waa nebigeedii loo soo diray wa bika adigana aanu ku keenno nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam yaa muxammadu calaa haa ulaa'i shahiida kuwaas aanu kuu keenno xaalaad markhaati ku tahay sidee xaalkoodu noqonaya ama maxay samaynayaan marka cidda yacni markaa la sheegayaa waa caam waa lagu fasiray in laga tilmaamayo gaalada iyo munaafiqiintana waa lagu fasiray macnaha cumuumkaana fiican yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu yowmaidin yowma almajii'i maalintay markaa imanayaan yawaddu waxay jeclaysanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wa casaw arasuula rasuulkana caasiyey low tusawaa ay an tusawaa in lala simo bilbinaa'i lilmafcuuli yacnii xaaluu ku sugan yahay mafcuul in loo bineeyo waalfaacili iyo faacil in loo bineeyo tasawaa iyo tusawaa iyo tasawaa yacni intaba waa la akhriyo intaada la kordhigo oo siinka la shado iyo intaada la kordhigo oo aan siinka la shadin iyo intaada la godo marka tusawaa waa bilbinaa'i lilmafcuuli faacilka marka loo bineeyona maca xadfi ixda taa'ini fi lasli yacnii labadii ta' midkood in la xadfay asal ahaan yacni markaa ku sugnayd maadada oo tasawaa bay noqonaysa wa maca idqaamiha fi siin iyo inaan la xadfine ta'da labaad ay joogto laakiin siinka lagu shado oo lagu idqaamay idqaamku waa maxay waa idkhaal ya yacni waa idkhaal waa gelin wiy yacni siinkaa la dhex geliyey oo taadii baa markaa loo bedelay siin dabeedna siinkaa siinka lagu shiday oo laysku idqaamay markaasay noqotay tasawaa waa qiraa'a saddexaad weeye to hore maca xadfi ixda taa'ini fil asli labada toodba midkood la xadfay qira'adaas maxay noqonaysaa tasawaa tasawaa ayay noqonaysaa wa maca idqaamiha qiraa'o kaluu kuu sheegayaa oo bilbinaa'i lilfaacili ah oo maxay ah in lagu idqaamo ta'da haadu waxay u noqonaysaa ta'da fi siini siinka lagu idqaamo oo tasawaa bay noqonaysaa tasawaa asalkeedu markaa maxay ahayd ama macnaheedu u dhacaya ama asalkeedu waa tatasawaa marka macnuhu wuxuu udhacayaa low tasawaa ay low tatasawaa inay sinmaan bihim yaga alardu arladu ay la simanto ay ciid noqdaan dabeedna arladii iyagu ay sinmaan saasay marka waxaan yani jeclaysanayaan tusawaana waa in lala simo oo bimacnaa arlada arladii ay liqdo oo lala gooyo arlado arladii markaa lagu xabaalo ay ku aasmaan arlada bian yakuunuu turaaban milaha siday arlada ula sinmayaan bian yakuunuu baadan waa bau taswiir kaannahu leeyahy suurada markaysagaa taasi waxay tahay an yakuunuu turaaban inay ciid noqdaan milaha yacni la mida ciidda ciidda arlada la mida licidami hawlihi waxay u tamaniyeen taas yacni markaa shiddada ay qiyaamadu leedahay weynaanshaha ay weyn tahay daraaddeed ya ama cadaabku weynida uu weyn yahay daraaddeed bay saa u tamaniyaan u jeclaysanayaan kama fii aayatin ukhra sida ku sugan aayad kale wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba wayaquulu alkaafiru wuxuu odhanayaa gaalkii yaa laytanii alla jeclaan lahaaya kuntu turaaban inaan ciid noqdo jeclaan lahaaya maan ciid noqdo waxaa aasaarta ku soo aroortay in eh, yacni xoolaha iyo bahalaha loo kala qisaasay waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha yacnii xuquuqdaa u gudi doontaan ehelkeeda xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa xadiiska saxiixa ilaa waxa weeye ridii markaas seeyoonayd iyo ridii geesaha lahayd ee geesaha lahayd ee ku humaajiday geesaha ama ku mudday ilaa looga gooyo tii senyoonayd looga gooyo oo looga jaro yacni xuquuqdii baa loo kala goynaya qisaas baa jiraysa ya qisaastaasi markay jirto xadiiska markaa saxiixa ku soo arooray kadib baa lagu odhanayaa kunu turaaban sida aasaarta saxaabada ka soo aroortay ay tilmaamayso ciid noqdaa lagu yidhahdaa markaasaa bahalihii iyo xoolihii marka qisaastaa loo sameeyo loo kala gooyo waxay isu geysteen ayaa dabeedna lagu yidhahdaa ciid noqda markaasaa gaalkii wuxuu tamanniyayaa in isagana ciid laga yeeli lahaa uu ciid noqon lahaa sidaa bahaa'imta iyo xoolaha iyo bahalaha ciid looga yeelaayo inaan la cadaabi lahaynoo isagana ciid laga dhigi lahaa buu tamaniyaya yaa laytanii kuntu turaaba markaasuu saa odhanay xadiidkan latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha iyo latu'addanna alxuquuqu ilaa ahliha see loo xarakaynaya latu'addanna alxuquuqu ilaa ahliha iyo latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha waata dambe oo ah latu'addunna alxuquuqa waa gartay sida kale maxaa diiday baaraka allah fiik masaladani waa masalo mushkila saas aawoodee culammada shuraaxda qaarkood waa ku iddiraabeen ilaa qaarkood ay yidhahdeen labada wejaa bannaan qaarkoodna ay yidhaahdeen yacni wejigaasaa loo dabdiyey dabeedna markaysa markaa ay ishkaal intay saareen ka tageen laakiin sabaabku waxay tahay sida bacdu ahlicilmi ay baraarujiyeen latu'addunna alxuquuqa baa saxan dabdiga xadiiska ama latu'addanna alxuquuqu haddii la odhan lahaa ya-da waa la soo celin lahaa latu'addayanna baa la odhan lahaa marka maadaama yaadii aan la soo celinnin ma noqonayso latu'addanna alxuquuqu noqon mayso latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha ayaa sawaabku yahay wakhtiyo hore kole waa baraarujinnay waxaan filayaa tafsiiru suurati alancaam inaynu ku baraarujinay ciddii joogtay waayahay allah waxau yidhi walaa yaktumuuna allaha xadiisa walaa yaktumuuna allaha allah ka qarin maayaan xadiisan wax wara kama qarinayaan camaa camiluuhu waxay sameeyeen yacni kama qarinayaan wa fii waqtin aakhara waqti kale gudihiisana yaktumuunahu way qarinayaan wa yaquuluuna waxay odhanayaan wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin wallaahi allah baanu ku dhaaranay rabbina oo rabbigaya ya ahaadee maa kunna mushrikiin mushrikiin maanu ahayn marka aayaadka qaarkood waxaa laynoogu sheegay inay qarinayaan oo xataa shirkigii ay la yimaadeen iyo gaalnimadii ay dafirayaan oo xataa ay dafirayaan in risaala soo gaadhay ay odhanayaan marka waxa weeye cid noo digtaaba nooma iman cid wax noo sheegta maanu arag ya yacni markaa dafiraad bay isla taagayaan aayadahaas isma diidayaan aayaadka qaarkoodna laynoo sheegaayo inay allah war ka qarinayn ee wax walba iska qiranayaan aayadaha qaarkoodna laynoo sheegaayo inay dafirayaan oo aynay qiranayn isma diidayaan uma lam takun xujatuhum ila an qaaluu wallahi rabbina ma kunna mushrikiin waxa weeye waxay odhanayaan marka waxa waxaweye mushrikiin maanu ahayn markay sidaa u dafiraan oo wax walba inkaar isla taagaan hadday gaalnimadoodii tahay hadday risaaladdii la soo gaarsiiye tahay hadday xumaanihay sameeyeen tahay kullu daalika markay dafiraan afkaa laga xidhaa alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim watashhadu tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun afka inta laga xidhun baa lahay jidhkiinna kale hadla waa maqaarka waa gacmaha waa dimada waa aragga waa maqallada marka iyagaa ku markhaati fura wax alla waxay qarinayeen oo dhan jidhkooda kalaa sheega xadiiska waxaa ku soo arooray muslim saxiixa ku soo wariyey marka cid waliba gaalkii ku markhaati furto ya oo dee rasuulladii baa ku markhaati furaya ummatu maxamed baa ku markhaati furaysa zamankii baa ku markhaati furaya arladii lagu dul sameeyaa ku markhaati furaysa yacni cid waliba waa ku markhaati furaysa malaa'igtu markaa waraaqihi ay ka qoreen baa ku markhaati furaya ya markaasuu wuxuu yidhaahdaa ilaahayow alam tujirnii min adulmi miyaanad iga badbaadin dulmi miyaanad iga badbaadin markaasuu ilaahay wuxuu yidhahdaa haa waan kaa badbaadiyey ilaahayow cidaan naftayda ahayn ha ii qaban cid weliba ageenis bay iga tahay wuxuu doonayaa markhaatiyadoo dhan inuu deedafeeyo addamarta alla wixii markhaatiye ah inuu wada deedeefeeyuu doonayo yaa cidaan naftayda ahayn ha ii maqlin yaa wax alla waxay iga sheegayaan waayo cid waliba agains bag hadday malaa'ig tahay iyo hadday nebiyo tahay iyo hadday cid kale tahay markaasuu ilaahay yidhahda waa kaa yeela yeelay baa laga xidhaa yaa maqaarkoodii gacmahoodii addimadoodii indhahoodii maqalkoodii baa dhammaan ku markhaati fala alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun markaasaa dabeed marka waxay noqotaa inuu dib iska qirto oo is yidhaahdo bal hadday inqiraalku wax kuu taro ya gees wal waa tijaabinaya marka calaa kulli xaal aayadaha waxaa lagu xambaarayaa laba xaal oo kala duwan sida cabdulahi bnu cabbaas ba uu ku fasiray allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyayow laa taqrabu asalaata salaada ha u dhowaanina wa antum sukaaraa walxaal antum idinku sukaara astakhraansantihii salaada ha u dhowaanina xataa taclamuu ilaa garataan oo aqoonsataan maa taquuluuna waxaa odhanaysaan walaa junuban xaal aa janaabo qabtaanna ha u dhowaanina salaad ilaa caabiri sabiilin uh, jid ka tallaabaysaanoo waddo ka tallaabaysaan mooyaane yacni musaafiriintii xataa taqtasiluu ilaa ka maydhanaysaan wa in kuntum mardaa haddaa tihiin qaar buu koo xanuunsanaya aw calaa safarin ama socdaal ku sugan aw jaa'a ama u yimaado axadun mid u yimaado minkum idinka idinka midi min alghaa'iti meesha lagu xaajo guto uu ka yimaado yacnii meesha uu ku soo eh, xaajo gudanayey uu ka yimaado haa'idka waxaa la yidhaha asal ahaan meesha godan baa la yidhahdaa waxse markii dambe loo gudbiyey oo ay ku caanbaxday eh, alfadlatu alkhaarijatu min alinsaan yacnii qofka waxyaalaha qashinsaarka ka soo baxaya markuu korka u fadhiisto ayay markii dambe ku caanbaxday waa majaas calaaqadiisu tahay jiwaarka ay tahay aw laamastum ama aad taabataan annisaa'a dumarka aad taabataan falam tajiduu aydaan helin maa'an biya aydaan helin fatayammamuu u qasda saciidan waxaa u qasadaan ciid u qasda ama arlada korkeeda u qasda tayiban saciidkaasoo tayiban wanaagsan oo daahira famsaxuu biwujuuhikum famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna ku masaxa wa aydiikum iyo gacmihiinna ku masaxa ay minhu wax ka mida ku masaxa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday cafuwan mid cafin badan ghafuuran mid dhaafid badan ayuu ahaaday aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara waxay soo degtay intii aan khamriga la xaaraantinimayn bay soo degtay khamrigu waagii hore wuxuu ahaan jiray fii awaayil alislaam wuxuu ahaan jiray mubax cahdigii madiine intii hore xataa lafteeda wuxuu ahaan jiray mid bannaan kadibba markaa si dadku u yaraystaan ayaa xilliyada qaarkood la yidhi khamrigii ha cabbina la taqrabu asalaata wa antum sukaara sabab bayna lahayd sababtaasi waxay ahayd saxaabada qaarkood baa casuumad bay tageen casuumadu waa carabi cazuuma waana bizaay waa kelima carabiya waliima ama cazuuma ayay tageen dabeedna casuumaddii markii ay cuneen ayaa khamrana ay cabbeen oo khamrigu markaa waa bannaanaa mubaax buu ahaa khamradii markay cabbeen baa dabeed waxaa dee ku yimi nooc sukri ah dabeedna markaa saxaabadii waa tukadeen salaad maqhrib inay ahayd baan filayaa salaaddii maqhrib bay tukadeen qul yaa ayuha alkaafiruun ayaa saxaabadii tujinayey uu akhriyey bacd alfaatixa dabeedna laaduu ka saaray acbudu maa tacbuduun iyo ayuu akhriyey marka waxaa weeye laadii ayaa markaa ka dhacday saxaabada qaarkoodna waxba way isku dhurdhufteena riwaayaadka qaarkood waa sheegaya calaa kulli xaal markaasay soo degtay aayaddani iyadoo laga reebaayo awqaadda salaaddu soo dhowdahay khamriga inay cabbaan loo diidaayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu asalaata waantum sukaaraa sukaara xataa taclamuu maa taquuluun marka idinkoo sakhraansan ha tukannina salaaddii ha u dhowaanina waxa isweydiin leha hadduu ruuxu sakhraansan yahay miyaa lala khitaabayaa oo wax laga reebayaa caqligiise ma joogee waxuu ku sakhraamayna ay tahay wax eh, mubaaxa ay tahay ila markan mubaax buu ahaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen macnuhu wuxuu u dhacayaa khamradaha cabbina wakhtiyada salaaddu soo dhowdahay si aan salaaddu idinku imanin xilligeedu idinkoo weli sakhraansan laakiin awqaadda ka fog yacni wakhtiga salaadaha faralkaa ka fog sida cisho dabadeed in cabtaan oo kale ya baa loo bannaynaya ama salaadda subax oo kale dabadeed inay cabbaan awqaadda markaysaga wakhti badani ka hadhay salaaddii oo dabeedna xilligii salaaddu soo gelaya iyagoo saaxi ah oo garashadoodii ku soo noqotay yacni wakhtigaa ka fog cabba laakiin wakhtigaa ay salaaddu soo dhowdahay oo salaaddii xilligeedii idin imanaayo idinkoo weli sakhraansan ha cabbina wakhtigaa sidaa culamada qaar baa u fasira ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen qofku haddii markuu khamriga cabbo aanu daafixa nooca la yidhahdo ahayn oo caqligiisii waxaan aanu ka qaalib noqon ee uu ku sugan yahay fii mabaadi'i sukri sakhraamista bilowgeedii ku sugan yahay ama in yar oo wax yar ku sugan yihiin garashadii laakiin baaqi taa wakhtiga noocaasa khitaabkii waa wax waa laga reebi karaa waxna waa la amri karaa culammada qaarna taa waa ku xambaareen taa waa ku xambaareen marka mamnuuc ma aha ruux markaa sakraan ah oo mabaadi'u sukri ku sugan in wax laga nahyo laga reebo oo lala khitaabo isagoo yacni nooc sukriga ku jira laakiin wejiga horea sii fiican wejiga hore ayaa sii fiican aayadda waxaa laynoogu sheegayaa in eh, salaaddii eh, iyadoo la janaabo qabana inaan markaa loo dhowaan culamada qaar waxay yidhahan nafsu salaati baa laga tilmaamaya bacdina waxay u fasireen in looga jeedo mawaadicda salaadoo masaajidda ah laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamu maa taquuluun laakiin mawaadicda in lagu fasiro masaajidda lagu fasiro meelaha lagu tukado sabab nusuulkan waafaqayn sabab nusuulkana culamada qaarkood ayaa quweeyey oo sunanka qaarkood baa soo wariyey waana jiraa riwaayo markaysaa markaa muslim ku soo aroortay oo markaysaa tilmaamaysa in waxa weeye eh, wakhtigan ay sakhraameen laga reebay oo caynkaas sheegaysana waa jirtaa marka sabanusuulku waxaa yidayaa in nafsu salaati laleeyahay u dhowaanina walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu idinkoo janaabo qabana yacni ha u dhowaanina culamada qaar waxay u fasireen mawaadicda salaadda ha u dhowaanina idinkoo waddo ka tallaabaya mooyaane hadday markaa ka fursan waa uu yimi masjidka inaad dariiq ka soo gashaan oo dariiqaa kale ka baxdaan oo aydan ku sugnaan mugsigii baa la diidayaa in lagu sugnaado iyadoo la janaabo qabo laakiin waxa weeye tallowga waa laga tallaabi karaa yacni haddii markaa xaalatu daruura ay yimaadaan waana jireen saxaabo badan oo markii hore albaaba masaajidka uga furnaayeen inkastoo berigii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka reebay oo u yidhi sudduu kulla khawkhatin ilaa khawkhata abi bakrin yacnii albaab kastoo masjidka ku soo furan awda guryihii saxaabada qaarkood lahaayeen baa ku qabsan masjidka markaas halkuu soo wareegi lahaa albaab buu markaa masjidka xaggiisa ka furta markuu albaabkaa furo daakhilkii masjidka buu ku jiraa markiiba soo geliya hal tallaabo unbuu soo qaaday marka suddu kulla khawqatin xadiiska saxiix muxuu sheegayaa yacni albaab kastooo masjidka ku soo furan waa gidaarkii masjidkaa gurigu ku qabsan yahay dabeedna albaab baa laga furtay albaabkaasaa inta la furo laga soo gelayaa masjidkii ya marka albaab kastoo masjidka ku furan awda ka abibakar mooyaane ka abibakar mooyaane abibakar maadaama isagu khilaafada qabanaayo oo muminiin oo muslimiinta u talin doono nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga waa u ogolaaday in albaabkiisu u baaqi noqdo albaabkaa masjidka ku furan inuu baaqi u noqdo oo sidiisa loo daayo qolyaha shiicadu waxay yidhaahdeen markiisa ahlu sunnuhu dee waxa weeye waxay jirayaa un wixii cali loo yidhiyo yacni markaa albaab kastaba awda albaabka cali mooyaane cali bay ku soo aroortay ee de waxa weeye waa siday shiicadu leeyihiin laakiin ahlu sunnaha markaysaga markaa halkaas doonay sida kale inay u dhigaan xadiiska ku soo arooray markaysa markaa cali ee saa sheegaya waa daciif oo ma sugna xadiiskan kalena saxiixuu ku sugan yahay marka waa mutafaqun calayhi xadiiskaasi suddu kulla khawqatin ilaa khawqata abi bakrin marka iyaga ayaa markaa jilayee waa min baabi ramatni bidaa'iha wansallat waa noocii la odhan jiray cudurkeedii bay igu gantay dabeedna waa iga siibatay aayadda waxaa ku sugan haddii waxa weeye la xanuunsanayo amaba musaafiriin la yahay oo weysadii wax jebiyaa ama janaabo keensadaaba ay jiraan biyihiina ama la waayey ama la isticmaali kari waayey gegabaysi in lagu beddelo falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiban famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum marka maradka iyo safarku waa xaaladda dee markaysaa markaa biyola'aanta u madinnada ama loo filaanka u waayo marka safar la yahay in biyo la waayaa waa arrin markaa waxaa suuro geli karaa oo dee badan weeye wakada haddii la xanuunsanayana waxaa dhici karta biyihii oo la hayo inaan la isticmaali karin oo dee xanuunkii ku siyaadayaa suuragal ah ya haddii markaa waxaa weeye biyihii aan la isticmaali karine yacni markaa xanuunkii ku kordhaayo ama bogsigii uu dib dhacayo amaba qofku markaa waxa weye aanuu isticmaali karine dee inuu u dhinto ka baqayo xaalka caynkaasana gagabaysiga waa la iman karaa waa kii xadiiskii camr bnu caas yacni tilmaamayey in nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa camru asallayta biasxaabika wa anta junuub ma waxaad asxaabtaada tujisay adigoo janaabo qaba markaasaa wuxuu yidhi yacni markaa innii samictu allaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waxaan maqlay allah odhanaya nafihiinna ha dilina allah wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan nebiguna waa qoslay waa u taqriiriyey arrinka noocaasa kuma inkirin waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye qofku marka uu biyaha isticmaali kari waayo inuu gagabaysan karo marka falam tajidu ma'an in waxa weeye xaqiiqatan biyihii loo waayo amaba marka waxa weeye biyihii habe la helaye haddii markaa aan la isticmaali karayn ya yacni waxay ka dhigan tahay kaannahu dee inaan biyihi lahayn oo kale ka dhigantahay hmm. almacduumu sharcan kalmacduumi xisan waa ta la yidhaahdo wixii sharci ahaan loo waayaa waxay ka dhigantahay sidii xisi ahaan wixii loo waayoo kale xisi ahaan wixii loo waayoo kale ayay markaa ka dhigan tahay falam tajiduu maaan fatayamamu saciidan aw laamastum nisaa culammadu waa isku khilaafeen ma waxaa loo jeedaa taabashadii caadiga ahayd mise waxaa loo jeedaa galmadii makinaaya can iljimac miya mise waa taabashadii saxaabadiina isku khilaafeen waxay ku qoran tahay jalaaleynka saxaabada qaar ba mida ay fatwoodeen oo cabdullaahi bnu cumar isagu wuxu uhi waa aljasu bilyadi waa gacanta in lagu taabto waayo lamsiga taasaa u asala ma xaqiiqo ku yahay wa min asaxaabana saa waa mareen bnu cabaas iyo wakayruhum min asaxaaba bal culamada qaar ay yidhaahdeen jamaahiirta saxaabada iyo taabiciintuna waa raacsanaayeen waxay yidhahdeen waa kinaayatu can iljimaac aw laamastum nisaa waxaa loo jeedaa lamastum iyo laamastum labadaba waa la akhriyey yacnii kinaayo ama sarbeeb waxay ka tahay galmadii galmadii bay ka tahay oo dee qur'aanka dee aadaabtaa lagu isticmaalaa kinaayaadkaa ku badan oo hadalka markaa yacni markaa waxyaalaha laga xishoodo yacni si cad looma tasriixiyo laakiin biadab baa lagu sheegaa waa la sarbeebaa yani markaa ilaahay wuxuu ku kinaayoodaa wuxuu doono wuxuu doono kaga kinaayoodaa oo bimacnaa ku sarbeeba marka masiga iyo lamsiga iyo kullu daalika waxaa loo isticmaalaa galmada ayaa loo isticmaalaa yacni waana soo aroortay mawaadic kale oo masigu soo arooray taabashada iyadoo loo jeedo galmada loo jeedo ya ida nakaxtum lmu'minaati uma allaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna yani min qabli an tamasuuhunna loogama jeedo taabashadii caadiga ahayd waxaa laga tilmaamayaa yani galmadii baa laga tilmaamaya taas ayaa laga tilmaamaya marka waxay yidhahdaan cabdullaahi ibnu cabbaas baa laba qolo isula yimaadeen iyagoo isku haya aw laamastum nnisaa macnaha looga jeedo markaasay yidhaahdeen qolona sidan bay tihi qolona sidan tidhi markaasaa uu uu yidhi galmada yaa yidhi yaase sida kale yidhi markaasaa loo sheegay markaasuu dabeedna marka uu yidhi yacni waxa weeye qoladii mawaaliduna sidan bay martay qoladii markaysaa marka carabtuna sidan bay mareen ya qoladii carabtuna waxay mareen inay markaysaga kinaaya can iljimac tahay kulli xaal bacdu lcarab oo kollay sida kale maray waa jiraan laakiin qisadu say sheegaysaa wasaa say sheegaysaa wasaa calaa kulli xaal waxaa raajaxsan in looga jeedo galmada waayo waxaa soo arooray xadiis tilmaamaaya ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qabala bacda nisaa'ihi suma kharaja ila asalaati walam yatawada xadiiskaana culamada qaarkood baa quweeyey yacnii dumarkiisa qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhunkaday dabeedna salaadda u baxay isagaan weysaysan ayuu salaadda u baxay ibnu jariir atabari markuu masalada niqaashaayo kitaabkiisa tafsiirka ah wuxuu odhanayaa xadiiskaasi wuxuu caddaynayaa inaan markaa lamsiga looga jeedin taabashadii caadiga ahayd ee galmada laga tilmaamayo yacni xadiiskaas ayaa markaa arjaxay fatayamamuu saciidan ayiban famsaxuu biwujuhikum wa aydiikum yacni markaa u qasda oo ku gagabaysta saciidan ayiban ciid wanaagsan oo saciidka waxaa kaloo layahaa maa calaa wajhi alardi waxa arlada korkeeda ku sugan oo ayiban wanaagsan bimacnaa aahira daahira culamada qaarkoodna waxay ayiban u fasireen boodh leh inkastoo suyuudi isagoo shaaficiga ah haddana khilaafay mawdican oo uu yidhi ayiban waxaa loo jeedaa aahiran aahiran saahir famsaxuu biwujuuhikum aydiikum wejiyadiinna iyo gacmihiinna ku masaxa gacmahana waxaa loo jeedaa sida qawiga ah kafaynka ayaa loo jeedaa qowlka kalena kollay madaahibta qaarkood baa maray oo shaaficiyadu ka mid tahay ashaaficiya walxanafiya waxay ilaalmirfiqayn baa la gaadhsiinayaa waana darbataan xadiis daciifa ku soo arooray waynu sheegi doonnaa insha allah allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa taqrabu asalaata salaadda ha u dhowaanina ay laa tusalluu ha tukanina wa antum sukaara walxaal antum idinku sukaara qaar sakhraansan aad tihiin min asharaabi yacni sharaab aa cabteen ama khamri aa cabteen aa la sakhraansan tihiin aawadii aa la sakhraansan tihiin lianna sababa nusuuliha maxaa yeelay sababtay ku soo degtay aayaddu salaatu jamaacatin koox tukashaday tukatay weeye fii xaali sukrin wakhti ay markaa sakhraannimo ku sugan yihiin mm, fii xaali sukrin wakhti ay sakhraannimo ku sugan yihiin sukra hawa wa sukra mudaamatin wamata ifaaqatu man bihi sukraan waa kii shaacirku yidhi marka sukri weeye xataa taclamuu ilaa garataan maa taquuluuna waxaa odhanaysaan bian tasxuu saa u garanaysaan bian tasxuu inaad saaxi noqotaan ya saaxi yani qaar miirkiinu joogo aad noqotaan bal waa saaxayso lama bian tasxuu inaad saaxi noqotaan saxa yasxuu fahuwa saaxin baa la yidhahdaa walaa junuban xaala janaabo qabtaanna ha u dhowaanina salaada biilaajin aw inzaalin aa ku janaabo qabtaan ama markaa biilaajin gelin a markaysaa markaa xubin aa gelisaan janaabadu markaa idinku timi aw inzaalin ama biyo idinka yimi janaabadu ayuu ku timi oo mani ay idinka soo baxdo in allaha laa yastaxii min alxaq wa nasbuhu cala alxaal nasbinta la nasbinayo junubanna cala alxaali xaal baa lagu nasbinaya xaal aa janaabo qabtaanna oo fii xaaliljanaabati aa ku sugan tihiinna ha u dhowaanina wa huwa junubka yutlaqu waxaa lagu magacaabaa cala almufradi midhka waa lagu magacaabaa wa ghayrihii ciddaan mufradka ahayna waa lagu magacaabaa oo huwa junubun humaa junubun yacni hum junubun hiya junubun yacni saa waa la yidhaahdaa marka mid walba junubun baa la yidhahdaa waana dhacdaa wakhtiyada qaarkood in markaa la tasniyeeyo ama la jamciyona waa dhacdaa oo la yidhahdo junubaani iyo junubuuna yacni markaasaa la yidhahdo marka hadda waxa weeye waa jamac baa loo jeedaa wa huwa junubka yutlaqu waxaa lagu magacaaba cala almufradi midka waa lagu magacaaba wagayrihi ciddaan mufradka ahayne ama laba ama jamcana waa lagu itlaaqaa ilaa cabiri sabiilin inaad waddo ka tallaabaysaan xaalaad waddo ka tallaabaysaan xaalaa junubtihiin ha u dhowaanina xaalaa waddo ka tallaabaysan mooyaan marka tan waxaa loo fasiray mawaadicdii yacni markaa salaadda in laga tilmaamaayo ama la yidhaahdo cabiri sabiilin waxaa loo jeedaa inaad musaafiriin tihiin oo dabeedna aabbiya weydaan ay mujtaazi sabiilin ariiqin waddo qaar ka gudbaayo xaal tihiin mooyaane ay musaafiriina qaar socdaal tihiin mooyaane xataa takhtasiluu ilaa aa maydhataan ha u dhowaanina markaysa marka waxaan yani salaadda ha u dhowaanina falakum an tusalluu waxaa idiin bannaan markaas haddii aa markaa waxa weeye maydhataan oo janaabadii ka maydhataan inaad tukataan baa idiin bannaan waistisnaau lmusaafiri musaafirka in la soo reebay lianna lahu xukman aakhara sayaatii waxaa u sugnaaday xukun kale xukunkaa kale oo sayaatii iman doona wa qiila waxaa la yidhi annahyu nahyigu can qirbaani ama can qurbaani mawaadic salaa meelaha salaadda in loo dhowaado ayaa la reebayaa ay ilmasaajidi mawaadicda salaaddana waxaa loo jeedaa masaajidda ilaa cubuurahaa in laga gudbo mooyaane min hayri muksin sugnaansha la'aan lagaga gudbo iyadaan lagu nagaanayn wa in kuntum mardaa haddaad tihiin qaar buka maradan yaduruhu lmaa xanuun uu biyuhu dhibaayo aw calaa safarin ama socdaal qaar ku suganaatiin musaafiriina qaar musaafiriin ah wa antum junubun walxaal antum idinku junubun a janaabo qabtaan aw muxdisuuna ama a weyse jabtaan aw jaa'a ama uu yimaado axadun minkum mid idinka midi min alghaa'iti meesha lagu xaajo guto uu ka yimaado meesha korka loo tago yacni ka yimaado wa huwa almakaanu mucaddu liqadaa'i alxaaja waa meesha loo diyaariyey in danta markaa lagu soo guto yani xaajatulinsaankaa laga tilmaamaya ay axdasa u weyse jabo oo yani markaa qashinsaarkii uu ka yimaado labada yani markaa jid mid ka mida aw laamastum ama aad taabataan annisaa'a dumarka aad taabataan wa fii qiraa'atin qiraa'a kalena waxaa ku sugnayd lamastum bilaa alifin aad taabataan bilaa alifin yani alif xaalay ka marantay wa kilaahumaa labadooduba bimacna lamsi taabashaday la macno tahay laamastum iyo lamastum waljassu bilyadi waa in gacanta lagu taabta weeye qaala hu bnu cumar sidaa waxaa yidhi cabdulaahi bnu cumar waxaa kaloo laga sheegay cabdulahi bn mascuudna waa laga sheegay madaahibta qaarkoodna waa qaateen madhabu shaaficiya ka mid tah wa calayhi shaaficiyu sidaa waxaa ku sugan shaafici wa alxaqa bihi wuxuu haleeshiyey aljasa taabashada bibaaqi albasharati jidhka kale lagu taabto asalkii soo mu odhan markaa gacanta in lagu taabto ayaa markaa asalku yahay ya jidhka kale haddii lagu taabtana wuu haleeshiyey wa can ibni cabbaasin cabdulahi ibnu cabbaasna waxaa laga soo naqliyey huwa aljimaacu laamastum ama lamastum waxaa looga jeeda waa galmada falam tajiduu maa'an biyo aydaan helin tatataharuuna bihi ay isku daahirisaan lisalaati salaada isugu daahirisaan yani salaaddaa u dahaaro qaadanaysaa lisalaati salaadda ay isugu daahirisaan bacda talabi wataftiishi markaad doonteen ee baarbaadheen dabadeed oo baarbaarka iyo doonista xaggee laga qaatay falam tajiduu maa'an baa laga fahmay oo biyo aweydaan marka la yidhi waxaa laga fahmayaa in nooc dalabi jiray oo biyaha la raadiyey la doondoonay wa huwa raajicun ilaa maa cada almardaa waxaanu u noqonayaa falam tajiduu maan kuwa buka cidda ka soo hadhay buu u noqonaya ama ciddii bugtee biyahaana isticmaali karayn iyagoo biyihii haya ayaa haddana markaa dee ay gagabaysanayaan fatayamamuu u qasda ay iqsiduu bacda dukhuuli lwaqti waqtigu markuu soo galo dabadeed u qasda yacni markaa gagabaysiga saciidan waxaa u qastaan ciid tayiban wanaagsan ay turaaban daahiran ciid daahira u qasdaa fadribuu bihi darbatayn laba garaac ku dhuftoo ku garaaca famsaxuu biwujuuhikum ku masaxa wejiyadiinna wa aydiikum iyo gacmihiinna maca almirfiqayni eh, xusulladuna ay weheliyaan suxullada ama xusullada kolba siaad u taqaan maca almirfiqayni minhu yacni saciidka wax ka mida aayadda kale dee waa la tasriixiyey famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu minhu ay min asaciidi saciidka wax ka mida ku masaxa wa masaxa masaxana yatacaddaa waa gudubtaa binafsihi iskii bay u gudubtaa iyadan xaraf lagu gudbin wa bilxarfi xarafna waa ku gudubtaa masaxahu iyo masaxa bihi labadaba waa la yidhahdaa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay cafuwan mid cafin badan oo hafuuran dembi dhaaf badan buu ahaaday mirfaquna waxa weeye waa xusulka ama suxulka weeye marka wuxuu sheegay laba darbo in markaa waana sida markaa madhabu shaaficiya ay qabaan waxaana ku soo arooray xadiis cabdulahi bni cumar laga soo wariyey laakiin xadiiska culammadu waa daciifiyeen muxadisiinta shaaficiye iyo kayrkood balihii waa daciifiyeen xadiiska waxaa soo wariyey daara qudni iyo xaakim baa soo wariyey can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam atayamumu darbataan darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila almirfiqayn ha yeeshee xaafid ibnu xajar buluqumaraamka wuxuu odhanayaa warajaxa ala'immatu waqfahu a'immada xadiidku waxay arjaxeen inuu mawquuf yahay oo hadalkii ibnu cumar yahaye aanu hadalkii nebiga ahayn weliba waxa raacay intaa keliya ma ahee sanadkiisa caliyu bna dabyaan baa ku jira oo nasaa'i iyo abu xaatim waxay yidhahen waa matruuk matruuk waxaa la yidhaha dacfigiisu waa daran yahay waa nin laga tegey abu daawuud wuxuu leysa bishay ariiq kale waa laga soo wariyey ibnu cumar oo inuu ficil ahaan nebigu u sameeyey uu soo warinaayo daraba darbatayn laakiin sanadkiisa isagana waxaa ku jira maxamed ibnu haabit baa ku jira abu daawuud baa soo wariyey laakiin jamac culamada ka mid a ah daciifiyey oo ibnu maciin iyo abu xaatim iyo bukhaari iyo axmed iyo ay ka mid yihiin khaaabi khaaabi weliba waxa weye waa shaafici wuxuu hi xadiiskaasi asixi maayo waayo maxamed ibnu haabit waa daciifun jiddan aad buu daciif u yahay ibnu kasiir iyo ibnu xajarna waa daciifiyeen iyagoo shaaficiyaan iyaguna calaa kulli xaal axaadiista darbataanka ku soo arooray waxba kama asixin oo nebiga kama sugna axaadiista khilaafsanee cammaar ee saxiixa ku soo arooray saxiixaynka bukhaari muslimna waxay sheegayaan yacni marka darba waaxida inay tahay bukhaariya muslim bay ku timi darba waaxida inay tahay oo wejigi iyo labada kaf yacni markaa lagu masaxay inamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada waxaa ku dhacday cammaar iyo cumaroo wada socda radia allaahu canhuma ayaa janaaba heshay way ixtilaameen safarna waa ku jireen safar markay ku jireen cammaar baa qisada ka warramay oo xasuusnaa cumar waa ilaawe ya cumar baa fatwooday wakhtigii imaaradiisa oo yidhi qofku hadduu markaysaga waxaa biyo waayo oo yacni janaaba ku dhacdo yacni gagabadu kuma filla mana tukanayo ilaa uu biyo helo cumar baa sidaa yidhi markaasea camaar ku yidhi cumarow miyaan xasuusnayn wakhtihi aynu wada soconno safar ahayn oo janaaba ina haleeshay yani waa ixtilaamnay habeenkii hurdadii baynu ku riyoonnay maydh baa inagu waajibtay adigu maa tukan buu yidhi adigoo isle waxa weeye degagaba kuma filla aniguna tamaraqtu kamaa tatamaraqu daabba wa fii lafdin tamacaktu kamaa tatamacaku daabba janaabada halkeeda inay gegabaysi buuxinaayo isaga laftiisu daliil uma hayn cammaar laakiin muxuu ku ijtihaaday wuxuu isweysadiiba hadduu markaa gegabaysu ka naa'ib noqonayo dee waxa weeye maydhana waa ka naa'ib noqonaya laakiin waxa weeye dee gelgeli mayso meel cidlaa intuu tagu dharkii la baxa sida markaysagaa neefka xooli ugu gelgelimaystoo kale ugu gelgelimaystay saasaan yani marka ugu gelgelimaystay ya fatamaraqtu kamaa tatamaraqu daabba markaasaynu nebiga u nimi qisadii baynu u sheegnay markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi innamaa yakfiika an taquula biyadayka haakada yacni waxaa kugu fillaydun gacmahaaga inaad sidaa ku tidhaahdo dhulku ku dhuftay dabeedna wejigiiyo labada kaf buu ku masaxay cumar ma xasuusan qisadii markaasuu cammaarow ilaahay ka baq cammaarow ilahay ka baq hadda marka dambe wuxuu fatwoonayaa inaan markaa gagabaysigu meeshii maydha buuxinayn ya hadduu biyo waayo yacni uu sugaayo intuu biyo helay markaasuu saasaa dhacay markaasuu dabeedna yidhi camaaro ilaahay ka baq markaasuu yidhi haddii aad markaa waxa weeye tidhaahdo dib xadiiska ha u sheegi sheegi maayo markaasuu maya bal nuwalliika maa tawallayta waxaad ka weli yeelataanu kaa ugaa weli yeelayna ku diidi mayne yacni markaa sheeg calaa kulli xaal yani marka xadiiskaasi wuxuu caddaynaya saxiixaynku in darba waaxida marka ay tahay sida qawiga ah ee wejigiiyo labada kafna lagu masaxaayo yani sidaas inay tahay aqwa halkaa hainaogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub